رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين riyaadu saalixiin ayaan ku jirnaa khaasatan inay mamnuuc tahay dadka in la lacanado amase daabada iyo xayawaankaba waxay noogu soo dambaysay gabadhii hasha saarnayd oo markay ka carootay tiri allah ku lacanado rasuulka waxa saaran nooga soo dejiya buu yidhi iskala sii daaya waa malcuunade waxaan arkahayay buu yidhi cimraanna shii oo dadka dhexdhex maraysaa qof u banbaxayana imri wa can abii barzata nadlata ibni cubaydin alaslamiy radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi baynamaa wakhti jaariyatun gabar calaa naaqatin hal dusheeda ay saaran tahay calayha xasha korkeedana bacdu mataaci alqawmi qoomka alaabtooda qayb ka mida ay saaran tahay id basurat bialnebiy nebigii bay aragtay sala allahu calayhi wasalam watadaayaqa bihim muljabadu buurtii xaggoodii ku tadaayaqa waxaa la ciriirtoomay bihim xaggooda aljabalu jabashi faqaalad waxay tiri xal waa kelimad lagu sajriyo geela kelimad geela lagu canaanto waayo mar allaala marka la rabo inuu dhaqso u ordo xal bay tiri macnaha xal allaahuma lcanhaabay ugu dartay ilaahu lacant allaahumma lcanhaa faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tusaaxibnaa na raaci mayso nala saaxibi maysa naaqatan hal na raaci mayso calayhaa lacna lacanad ay korkeeda tahay naaqatan naaqadna raaci maysa calayhaa korkeeda lacnatun lacanad ay tahay rawaahu muslim qowluhu uu yidhi xal bifatxi ilxaa'i ilmuhmalati xa la kordhigaa la akhriyaa wa iskaani laam iyo laamtoo la sakniyo la reebo wahiya kelimatun waa kelimad oo la isticmaalo lisajri alibili geela si loo sijriyo marka la rabo inuu dhaqso carara uu ordo ayaa la isticmaalaa waclam ogow anna hada alxadiida xadiidkan ee kan ah qad yustashkalu macnaahu waxaa dhici karta inuu shakli ku jiro macnihiisa inuu dadka ishkaal uga jira walaa ishkaala fiihi wax ishkaal ahna kuma sugna bal ilmuraad laakiinse muraadka annahyu reebidda la reebay an tusaaxibahum inay saaxibtay raacdo tilka naaqatu naaqadaa ayada ah walaysa fiihi ma aha nahyun can bayciha reebid la reebay in la iibiyo wadabxiha gowraceeda lama diidin iyo wa rukuubihaa rukuubinteeda in gaadiid ahaan loo isticmaalo fii kayri suxbati اnnabiy sala allahu calayhi wasalam goobaha aysan nebiga la soconin haddii la cuno la iibiyo la gaadiidsado dhib kuma sugna bal kullu daalika arrintaa dhammaanteed iyo wamaa siwaahu wixii ka soo haray oo min altasarufaati waxyaabaha tasarufaadkiisa ah jaa'isun way bannaan tahay laa manca minhu mana la mancinin ilaa min musaaxabatihi sala allahu calayh wasalam biha inay la socoto nebiga maahane lianna haadihi tasarufaati kullaha kaanat jaa'isatun way bannaan yihiin famunica waxaa la manciyey oo la diiday bacdu minhaa qayb ka mid ah fa baqiya albaaqi wixii baaqi ahna wuu jiraa calaa maa kaana sidii buu ahaa wallaahu aclam macnaa ha u malaynina hashaa markuu rasuulku la saaxiibi mayso oo ay meeshu iska socsocotay xilliga nebiga safarkiisa aysan la soconin in la isticmaali karo in la diiday ma ahee waa la isticmaali karaa baabu jawaas inay bannaan tahay baabkeedii waa lacnu bacdi asxaabi almacaasi in la lacanadi karo qayb ka mid ah dadka asxaabulmacaasidiinta ah dadka ayagu dembiga ku jira hayra almucayiniin ayadoon la cayinin hebel asagoon la dhihin si jumlo ahaan in loo lacanadi karo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi calaa lacnatullaah lacnada ilaahay cala aldaalimiina daalimiinta korkooda ha ahaato ilaahay wuxuu yidhi hooyay baraaruga lacnadda ilaahay daalimiinta korkooda ha ahaato mujmal ahaan saa waa loo lacnadi karaa fa'adana waxaa aadaamay oo dhawaaqay mu'adin ku aadaamahayey oo baynahum dhawaaqayuu muslim ee ahlujannaha jannaha iyo ahlu naarka beenkooda ahaaday wuxuu yidhi allacnatullaahi cala aldaalimiina daalimiintayna calada ilaahay korkooda ahaatay wafabata waxaa sugnaaday fi saxiixi saxiixa dhexdiisa ana rasuul allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi lacana allaahu ilaahay ha lacnado alwaasilata midda xiriirisa iyo walmustawsilata midda xiriirinta dalbatada waasila iyo mustawsila allah lacnado waasila waa midda timaheeda xiriirisoo timo kayrkeed ah ku xiriirisa mustawsilada waa midda dalbata meelaha timaha lagu sameeyo waxaad in badan arkaysaa buruko iyo waxyaaba noocaasoo kale in dumarka timahooda lagu xiriiriyo allah lacnado tan xiriirisa iyo tan loo xiriiriyo oo dalbata labadaba wa annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi lacana allaahu allah lacanado aakila arriba riba cunaha qofka ribada cuna allah lacanado wa annahu lacana rasuulku wuxuu lacanaday almusawiriina dadka wax sawira musawiriinta wax sawirtana rasuulku wuu lacanaday wa annahu qaala rasuulku wuxuu yidhi lacana allah allah lacanado man hayara qofkii dooriya ama bedela mamaara alarda arlada xuduudaheeda ay xuduudaha xuduudaheeda markaa loola jeedaa wa annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi lacana allaah allah lacanado assaariqa tuuga yasriqu xabahaya albaydata ukunta waa xishoodarada tuuga waxaa la tilmaamayaa suu u dulli yahay ukun meeltaa la dhaafi maayo allah lacanoo tuuga ukunta xaba waannahu qaala rasuulku wuxuu yidhi lacana allah allah lacanado man lacana waalidayhi qofka labadiisa waalid caaya qofka labada waalid caaya allah lacanada buu yidhi rasuulka sal allah calayh wasalam intaanoo dhan wuxuu u deliilsanayaa dadka asxaabulmacaasiida ah in si guud ahaan loo lacanadi karo walacana allaahu rasuulka alla walacana allah ilaahay wuxuu lacanaday man dabaxa qofkii wax u gowraca qofkii wax u illaahi ilaahi qayrkiisa wa annahu qaala wuxuu yidhi man axdafa qofkii ku soo diriya fiiha xadatan fiihaa marka la leeyahay fiiha waxaa loola jeedaa waa madiina gudaheeda qofkii ku soo dirisiiya xadatan xadat oo wax bidco ah aw amase aawaa ku soo dhaweeya muxdian qof muxdi ahoo bidca ah fa calayhi lacnatullaahi korkiisa lacanada alla ha ahaato waalmalaa'ikati iyo malaa'igta lacanadeeda iyo waannaasi ajmaciina dadkoo dhanba wa annahu qaala wuxuu yidhi rasuulka allaahuma lacan ilaahayow lacanad dusha ka saar ruclan wadakwaana ama ricl ama raclan ama ruclan iyo wadakwaana waa qabiilooyin iyo wa cusaya cusaya kuwa la yidhaahdo casullaaha ilaahay bay caasiyeen iyo wa rasuulahu rasuulkiise wa haadihi kuwani alaaatu qabaa'ila saddex qabiilooyinka ka mid ah waayo min alcarabi carabta ah waannahu rasuulku qaale wuxuu yidhi lacana allah allah lacanado alyahuuda yahuuda allah lacanado ittakhaduu waxay ka samaysteen qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda qubuurtoodii bay masaajidda masaajidda ka dhigteen wa rasuulku lacanada wuxuu lacanaday lacana almutashabbihiina kuwa iska dhigdhiga oo min alrijaali ragga ah binnisaa'i haween iska dhiga iyo waalmutashabbihaati kuwa iska dhigdhiga min alnisaa'i oo dumarka ahoo birijaali rag markaa iska dhiga wa jamiicu haadihi alalfaad lafdidooyinkaa dhammaantood fi saxiix bay ku sugan yihiin bacduhaa qaarkood fii saxiixay albukhaari wa muslim wa bacduhaa qaarkood fii axadihimaa midkood ama muslim ama bukhaari wa inamaa qasadtu ikhtisaara waxaan ugu talagalay inaan soo gaabiyo bilishaarati ilayha farfiiq darteeda ishaaro aan xaggooda ishaaraya wase adkuru waanse xusi doonaa mucdamahaa kuwooda ugu waaweyn fii abwaabihaa albaabyaalkoodan ugu tegi doonaa oo fii haadihi lkitaabi kitaabkan umuuraha la diiday ka mid ah in shaa allahu tacaala haddii ilaah yidhaahdo mid kasta baab buu noogu imaan doonaa haddii rabbi idmo baabu taxriim eh, wuxuu baab u yahay inay xaaraan tahay oo ay mamnuuc tahay sab muslim qofka muslimkaa in la caayo bikayri xaqin xaq la'aan qof muslim ah inaad cayso xaq la'aan inay mamnuuc tahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi waaladiina kubi la dhibahayay almu'miniina wiilasha mu'miniinta ah iyo waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaa bikayri maktasabuu wax ay kasbadeen ayduynaan jirin dembi ay kasbadeen ayduynaan jirin dadka dhibahaya buu yidhi ilaahay faqad ixtamaluu waxay xumbaarsadeen buhtaanan been abuura iyo wa ifman dembi mubiinan ee markaa cad wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala ibni mascuud wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam sibaabu lmuslimi qofka muslimkaa caayiisa qof muslim ah oo la buu yidhi nebiga fusuuqun waa faasikhnimo waa diinka bax wa qitaaluhu dilkiisuna waa kufrun gaalnimada muttafaqun calayhi qofka muslimkaa dilkiisu waa gaalnimo haddii lacaayana faasiqnimaa lagu gaaraa saa darteed dadka muslimiinta ah dhaafa hana dhibinaa loola jeedaa wa can abi dar radi allaahu canhu annahu samica rasuul allahi rasuulkii alluu maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo odhanaya laa yarmi kuma tuuro rajulun nin rajula nin kale bilfisqi faasiqnimo aw ilkufri ama gaalnimo faasiq yahow iga tag kaafir yow iga tag caadibay noo tahay maanta waa isaga qosqosolnaa laakiin yaynan dhicin buu rasuulku leeyahy sal alla calah wasalam hadday dhacdo qof muslim ah inuu qof kale oo muslim ah ku tuuro faasiqnimo ama gaalnimo ila irtadad waxay ku soo noqonaysaa calayhi korkiisa adigay kugu soo noqonaysaa in lam yakun hadduusan ahayn saaxibuhu saaxiibkii waa ninkii lagu tuuraye kadalika saa hadduu faasiq yahay waad badbaadaysaa hadduu kaafir yahayna waad fakatay maxaadse ka og tahay adiga adigay kugu soo noqonaysaa hadduusan ahayn rawaahu albukhaariyu wacan abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi almutasaabaani labada iscaysaa maa qaala labaduba waxay dhahaan facala albaadiya minhumaa kii cayda bilaabay labadooda ayay korkiisa ahaanaysaa haddii qofku caayo oo intii uu kugu ay aad ku cayso labada dembiba waxaa qaadanaya qofka cayda bilaabay xataa yactadiya almadluumu ilaa madluumka uu ka xadgudbo kii laakiin la dulmiyey cayda lagu bilaabay hadduu xad gudbo markaa qofba wixiisaa la siinayaa rawah muslim baa xadiidkaa wariyey intuu ku yidhi waad dhihi kartaa daanyeer yahow buu ku yidhi daanyeer baa tiri adigana labadaba waxaa korkiisay noqonaysaa qofka cayda bilaabay daanyeer yahow wuxuu daanyeer iyo ey iyo dofarbaaba ahatiri waxaad guurtay soo maaha qof kasta marka goonidiisa yaa loogu xisaabayaa hadduu xadgudbin qofka madluumka ah labada dembiba waxaa qaadanaya qofka cayda bilaabay ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam wa canhu abi hurayre qaala wuxuu yidhi utiya nebiy nebiga waxaa loo keenoo loola yimid sala allahu calayh wasalam birajulin nin qad shariba cabay khamruu soo cabay xadka in laga oogay noqotee qaala rasuulku wuxuu yidhi idribuuhu garaaca xadka ka ooga qaala abuu hurayra wuxuu yidhi fa minnaa waxaa naga mid ahaa addaaribu mid garaacahayay biyadihi gacantiisa mida gacantiisa ku tumaayay wa daaribun binacyihi midna dacaskiisa wadaaribun ii ku garaacaya bifawbihi maradiisa waa la garaacay xadkii baa laga oogay falama insarafa markii ay ka gadoomeen oo xadkii iyo garaacii laga joojiyey yaa qaala bacdu alqawmi qoomkii qayb ka mida waxay dhaheen akhzaka allah allah ku hoojiyo allah ku duleeyay dhaheen qaala rasuulku wuxuu dhahay laa taquuluu haada saa ha dhihina war sidaa ha dhihina laa tuciinuu ha ugu kaalmaynina calayhi korkiisa ashaytaana shaytaanka allah ku dulay haddaad dhahdaanu sii dulloowa ka warrama allah ku hamiiniyey maad dhahdaan ilaah waxaan ka madoobay maad dhahdaan ilaah qamradaan ka cebi maad dhahdaan allah ku hoojiyo allah ku dulay maxaa idiin geeyey shaydaan ha ku gacan siinina walaalkiin rawaahu albukhaari baa xadiidkaa wariyey wa canhu qaala samictu rasuula allaahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya man qadafa qofkii qadfa mamluukahu addoonkiisa bizinaa zina ku qadfa man qadafa macnaha waxaa loola jeedaa waa qofkii ku tuhmaysta oo ku sheega addoonkiisa zino yuqaamu calayhi alxaddu xadkaa laga oogayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ilaa an yakuuna inuu yahay maahana kamaa qaala sidii uu yidhi muttafaqun calayhi qofka xorta ah mar allaala marka zina lagu qadfo oo qofka markhaati uu waayo maxaa lagu sameeyaa amaaniina jaldatan siddeetan karbash baa lagu dhiftaa laakiin qofka adduunkiisa zina ku sheega la xadi maaya asaga markhaati la weydiin maayo sidaa darteed baa xadka laga oogayaa asagana maalinta qiyaamo hadduusan sidii uu ku sheegay uusan ahayn baabu taxriimi sabbil amwaat dadka dhintay oo la caaya inay xaaraam tahay ayuu baabayaan iyo waa maslaxati sharciya maslaxa sharciya haddaysan jirin maslaxa sharciya kayrkeeda in la caayo dadka dhintay waa mamnuuc wa huwa ataxdiir maslaxadaa waxay tahay ee la sheegahayo waa ka digid min aliqtidaa'i bihi ku dayasho lagu dayanaa dadka looga digayaa fii bidcatihi bidcadiisa wa fisqihi fisqinimadiisa iyo wa naxwi daalika wixii la mid ah hadduu qofku dhintay ahaa qof lagay baqhayo inay dadka ku daydaan wuxuu ahaa heesaa caan ah wuxuu ahaa mataqaanaa qof fisqigiisu aad u weyn yahay mashhuur ah dadka dhexdooda markaa wixii ka dambeeye waxaa laga baqay inay dadku ku daydaan oo ay raacaan labiskiisa fisqinimadiisa bidcinimadiisa iyo wixii la mid ah markaa in wax laga sheego si ay dadku uga haraani uga joogsadaan markaa way fiican tahay baa la leeyahay maslaxada sharciga taasaa loola jeedaa wafiihi waxaa ku sugan al aayatun aayad iyo wal axaadiiun axaadiis waa ku sugan alsaabiqatu noogu soo hormaray fi lbaabi qablahu baabkiika ka horreeyey wacan caaishata radi allahu canha qaalad caaisha waxay tidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi laa tasubuu ha caynina alamwaata dadka dhintay fa innahum maxaa yeelay qad afdow waxay gaareen ilaa maa qaddamuu waxay horumarsadeen waxii uu horumarsadow gacanta ku hayaa caydooda iska daaya dadka dhintaa naga baxsan la' maanta kuwii noolaa iska daaye kuwii godka galay maanta waa looga dabagelayaa xaaladdan iska dayin dadka dhintana ha layska daayo rabbigood bay qaabileen wixii ay shaqaysteen gacantay ku hayaan ha caynina qofka dhintayna waxba u siyaadin mayso qofka mulnoolna way dhibaysaa baabunahyi reebin layska reebo baabkeedii waayo calil iidaa'i dhibka inaan laysdibin qaala allahu tacaala ilaaha sarreeyo wuxuu yidhi waaladiina kuwa yu'duuna dhibahaya almu'miniina wiilasha mu'miniintii waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ahba ma iktasabuu dembi ay kasbadeen la'aanteed ayagoo waxay kasbadeen oo lagu dhibaayo sababa aysan jirin faqad ixtamaluu waxay xumbaarsadeen buhtaanan been abuuran wa iman iyo dembi mubiinan ee markaa cad wa can cabdullaahi bni camr bni caas radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi almuslimu qofka muslimka ah man waaye salima almuslimuun muslimiintu ay ka badbaadeen oo ay ka nabadgaleen min lisaanihi carabkiisii wa gacantiisa waalmuhaajiru muhaajirna man waaye hajara ka hijrooday oo ka tegay maa naha allaahu canhu wuxuu ilaahay ka reebay muhaajir waa qofka ka tegay oo ka hajirooday wuxuu ilaahay u diiday muslimna waa midka af fii adin laga ammaan helay wa canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi man axabba qofkii jecel an yusaxsaxa can innaari in naarta laga fogeeyo wayudkhila aljannata jannadana la geliyo falya'tihi ha u timaado maniyatuhu geerihiisa wahuwa yu'minu asagoo rumaysan billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro ilaahay iyo maalin caakhira asagoo rumaysan geerida ha u timaado waliya'ti ha la yimaado ila annaasi dadkana ha ula yimaado alladii yuxibu midka uu jecel yahay an yu'taa ilayhi in loola yimaado maxaad jeceshaa inaan lagu caynin inaan lagu dhibin inaan xoolahaada la qaadan in nasabkaada wax laga sheegin dadkana saasoo kale ula dhaqan rawaahu muslim wahuwa xadiiku bacdu xadiidin tawiil xadiis dheeraa qayb ka mid ah buu ahaa sabaqa noogu soo hormaray qofkii xasuustaa fii baabi taacati wulaati alumuuri marka aan soo maraynay baabkii in la ateeca madaxda kaasaanu ku soo marnay baabu nahyi reebid layska reebo ayuu baab u yahay can iltabaaqudi waaltaqaatuci waاltadaabur in laysku caroodo in laysgooyo iyo in laysku dib jeediyo dad baa ilaa hadda sameeya oo markay iska hor yimaadaan jidka isaga leexda dadaa isgooyey dadna way isku caraysan yihiin waxaasoo dhan waa mamnuuc walaalayaal qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu ayaga unbaa walaala ah wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi adillatin waa kuwo isku dullaysan cala almu'miniin adillatin kuwa u jilcan waaye oo u dulaysan cala almu'miniin acizatin ku adadag oo ku dardaran cala alkaafiriina kaafiriinta korkooda wa qaala tacaala muxammadun nebi muxamed sala allahu calayh wasalam rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay waaye waaladiina kuwii macahu asaga micigiisa ahaana ashiddaa'u waa kuwii ku dardaran cala alkufaari kufaarta korkooda ruxamaau baynahum baynkooda iyo dhexdoodana waa kuwa isugu naxariisasha badan ayuu yidhi ilah subxaana wa tacaala wacan anas radi allah canhu ana alnabiya sal allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa tabaaqaduu ha isku caroomina walaa taxaasaduu ha isxasdina walaa tadaabaruu ha isku dibjeedinina walaa taqaatacuu ha isgoynina ee yakuunuu ahaada cibaad allaahi addoommadii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda walaa yaxillu xalaal uma aha limuslimin qof muslim ah an yahjura inuu ka haajiro macnaha inuu aw ka noqdaysan la hadlan waayo akhaahu akhaahu walaalkii fawqa alaain saddex wixii ka badan macnaha saddex maalmood baa loola jeedaa saddex maalmood wixii ka badan qof mu'min ah qof kaloo walaalkii inuu ka hijroodo muttafaqun calayh wacan abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi tuftaxu waa la furaa abwaabu aljannati jannada albaabaheeda yowma alihnayn iyo wa yowma alkhamiisi maalinta isniinta iyo maalinta khamiistaa la furaa fa yukfaru waxaa loo dembi dhaafaa likulli cabdin addoon kasta laa yushriku biاllaahi ilaahay aan eeg yeelin shay-an waxba ilaa rajulan dinahu asaga daynkiisa iyo wabakiihi daynkiisa shaxmaa uu alaaqay ka dhexaysa maahan macnaha laba qofood oo shaxno iyo cadaawo iyo caro ka dhexaysa maahane fa yuqaalu waxaa loo leeyahay unduruu u kaabiya dib u dhiga macnaha ka taga e, haadayni labadaan labadan qof ee dagaalsan ee colka ah dhaafa xataa yasalixaa ilaa ay ka heshiinayaan ilaa ay ka heshiinayaan dembiga ha ka tirtirina ayaa markaa loo leeyahay اnظuruu haadayni xataa yasطalixaa rawaahu muslim wa fii riwaaya lahu wuxuu ahaa tucradu waa la bandhigaa alacmaalu acmaalaha ilaahay baa loo bandhigaa fii kulli yowmin maalin walboo khamiisin iyo wa inayn itnayn waa maalinta isniinta aan dhahnee iyo maalin kasta oo khamiis ah yaa acmaalaha ilaahay loo geeyaa wadakara naxwuhu intii haddoo kaluu markaa xusay waxaa loo dembi dhaafaa oo ilaahay leeyahay dembigii usbuucan ay galeen addoommadayda ka tirtira aan ani ii shariig yeelin ilaa laba qofoodoo ay ka dhaxaysa shaxna iyo colaad maahin labadaas suga ilaa ay ka heshiinayaan baabu taxriimi alxasad xaasidnimadu inay xaaraan tahay buu baab u yahay wahuwa xaasidnimaduna tamani waa tamani qofku inuu jeclaysto zawaala nicma qofku inay ka suusho nicmo can saaxibihaa saaxiibkeed qof nimco haystay ama nimco adduun ha ahaato ama nimco aakhiro inay qofkaas ka baaba'do oo adi kuu soo wareegto waa qofkiinuu taa tamaniyo sawaa'un waxaa isku mid ah kaanad inay ahaatay nicmata diin aw dunya nimco diin ama nimco adduun qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi am yaxsuduuna annaasa ma dadkaad xasdaysiin calaa maa aataahum allahu wixii ilaahay siimaad ku xasgaysaan oo min fadlihi fadligiisa ah xoolo badan buu yeeshay wanaag badan buu ilaahay siiyey cilmi badan buu helay waxyaabaha noocaasa ilaahay fadligiisuu ku helee maxasdaysaan xasdaysaan wafiihi baabka waxaa ku sugan xadiidu anas assaabiq ee noogu soo hormaray fi lbaabi qabla baabkii ka ka horreeyey wa can abi hurayra ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi nebiga iyaakum iska jira waxaad iska ilaalisaan oo aan idinkaga digayaa idinka iyo walxasada xaasidnimada idinxaskan idinkala xasanaat qofka xasanaadka uu samaysto ayuu cunaa kamaa ta'kulu annaaru sida uu dabka u cuno oo kale alxatabaqoryaha aw qaala alcushba ama cooska markuu qalay noqdo suu u cunu u dhammeeyo yay qofka xasanaadkiisa uga cunaysaa xaasidnimadiisa wamin shari xaasidin idaa xasada watuu ilaaha yidhi rawaahu abu daawuud ayaa xadiidka markaa wariyey marka xasadku aad buu u xun yahay baabu nahyi reebin layska reebadaabkeedii waaye can اtajasusi ilisjar iyo watasamuci dhegaysi alkalaam likalaamin hadal man yakrah qof nacayo istimaacahu in laga maqlo qof hadalkiisa in la dhegaysto necab in la dhegaysto inay mamnuuc tahay qaala allahu tacaala walaa tajasasuu ha isdabagelgelinoo ha isbaarbaarin oo ceebihiina ha dabagelin wa qaala tacaala waaladiina yu'duuna almu'miniin kuwa dhibahaya wiilasha mu'miniintii walmu'min gabdhaha mu'minaadka biqayri maktasabuu kasbadeen aydaynanhi waxay xumbaarsadeen buhtaanan been abuurad wa ifman iyo dembi mubiinan ee markaa cad wacan abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi iyaakum waxaan idinkala digayaa idinka iyo wadanni malaha waan u maleeyaa iska ilaaliya wadanna malaan idinkala digayaa fa ina adanna maluhu akdabu alxadiidi waa hadal lagu hadla kan u been badan buu dhahay rasuulka walaa tajasasuu ha isbaarbaarina tajasuska waxaa laga wadaa oo loola jeedaa waa qofka muslimka inaad cowraadkiisa raaraacdo inaad dabagasho inaad wax kasto inay layskuma dirintaa walaa eh, taxasasuu dheh ha isdabagelina macnaha ha isdabagelina walaa tajasasuu ha isjaasuusinina walaa tanaafasuu ha isfallisinina tanaafaskana waxaa loola jeedaa waa raqbo shay qofku infiraad inuu ku noqdo wuxuusan markaa rabin inuu yidhaahda ana intaa ku darahaya beentiisana ay markaa tahay marka taana ha samaynina walaa tanaafasuu walaa taxasaduu ha isxasdina walaa tabaaqaduu ha isku caroonina walaa tadaabaruu ha isku dibjeedinina wa kuunuu ahaada cibaadallaahi addoommadii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda kamaa amarakum siduu ilaahay idiin amray almuslimu qofka muslimkaa akhulmuslimi muslimka kale waa walaalkii laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakhduluhu ma hoojiyo khadalka waxaa loola jeedaa wakhti uu u baahan yahay gargaarkiisa oo garabkaaga uu ka baxo xilli aad walaalka u baahantahay uu ku gargaari waayo xilliga noocaasna ha samaynino walaa yakhdulhu yuusan hoojin cadow uma dhiibana waa la yidhaahdaa walaa yux walaa yaxqiruhu yuusan xaqinin oo ma xaqiro attaqwa haahuna cabsiduna waa meeshan buu dhahay nebiga attaqwa haahuna attaqwa haahuna wayushiiru wuxuu tilmaamay ilaa sadrihi xadadkiisa ayuu rasuulku tilmaamay bixasbi imri'in qof waxaa ugu filan min ashari shar an yaxqira inuu xaqiro ama uu yaso ama uu liido akhaahu lmuslim walaalkii muslim ah walaalkaa muslim ah oo aad yastood xaqirto shar oo dhan haddaad ka badbaado taasaa kaaga filan kullu lmuslimi muslim kasta cala almuslimi muslimka kale korkiisa xaraamun xaraam buu ka yahay damuhu dhiigiisa wa cirduhu sharafkiisa iyo wa maaluhu maalkiisa in allaha ilaahayna laa yanduru ma fiiriyo ilaa ajasaadikum jasadkiina walaa ilaa suwarikum iyo quruxdiinii qaabkiina walaakin yandur wuxuu fiirinayaa ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbiyaalkiinii camaladiina qalbiyaalkiinnii camaladiina ayuu ilaahay fiirinayaa subxaana wa tacaala wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd laa taxaasaduu ha isxasdina ha isxasdina ayuu yidhi rasuulka oo walaa tabaaqaduu ha isku caroonina walaa tajasasuu ha isjaasuusinina walaa taxasasuu ha isdabagelina ha isbaarbaarina oo walaa tanaajashuu ha isfallisina ayuu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam tanaajuskii fallisaadana waa dabiicad suuqa laga naadinaayo oo lale ayaa ku garaaya kun baa loo joogaa kun iyo shan baan ka dhigaad leedaha waana beenta adi iyo waxaa dhici karta ninka xoolaha leh inaad isla jirtiin tanaajuska iyo fallisaadana waa mamnuuc wakunuu ahaada cibaad allaahi addoommadii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda wafii riwaaya laa taqaatacuu ha isgoynina walaa tadaabaruu ha isku dibjeedinina walaa tadaaqaduu ha isku caroonina walaa taxaasaduu ha isxasdina buu dhahay nebiga ee wakuunuu ahaada cibaad allah addoommadii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda wa fii riwaaya waxay ahayd walaa tahaajaru ha iska hijroonina macnaha col ha kala noqonina walaa yabic yuusan iibinin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaarka kale beeciisa yuusan ka korgelin taa labadaba way suuro gashaa qofka waxgadayna way ka timaadaa qofka gadanayna way ka timaadaa matalan qofkii waxgadaya laba tukaan baa isku dheggan midkan ayaa kuu yimid waxbuu kaa gatay waxaad ka siisay afar kun ku kale dukaanka wuxuu leeyahay kaalay anaa saddex kaa siinaayeen waana heshiiyeen xaaladda mamnuuc waayo dadka gadanayna way ka timaadaa oo markuu qofkan gato ee uu yidhaahdo saddex kun baan ku siinaa oo ay heshiiyeen inuu ku kala yimaado uu dhaho wacili anaa afar ama shan kaa siinaayee waa wax dadku ay u badan yihiin walaa yabic bacdukum calaa bayqi bacdin qaarka kale beeciisa yuu ka korgadin rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyo bikulli haadihi riwaayaat warwiya albukhaari akaraha bukhaarina badankooda ayuu markaa wariyay wabillaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa